bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol iyo toddobaataniyo koobaad toddobaatanaad xal baynu soo marray soo mahayn waxaynu ku soo jiray kitaab اlxaj baabu istixbaab الnuزuuli bاlmuxasabi ywma الnafri wالsalaati bih wuxuu baab yahay istixbaab الnuزuuli degidda in la jecel yahay sharcan la jeclaystay bilmuxasabi meesha la dego goormaa la degahayaa oo la jecel yahay meesha muxasab la yidhahda in la dego yowma nafri maalinka laga soo dareero mina iyo wasalaati bi in lagu tukado duhurkii iyo casarka lagu tukado iyo wixii la awoodo inay sunno tahay iyo in la jecel yahay in kale iyo khilaafka isku khilaafeen saxaabadu qadiyadda ayada muxasabna waa inaga xalay soo maray badxa iyo abtax iyo muxasaba waa isku mid dhulkan daacsan ee marka mina laga soo dareero labada qowe bidixi midig kaa qabanaya u dhaxeeyee laagtu ama waadigu ama toga uu ku daaci jiray ee xagga weliba maka xiga xadaana muxamed bnu mihraan الraaziy abu jacfar qala xadaana cabdالrazaq yacni ibn hamaam الصancaani can macmar yacni ibn rashid abu curwaة اlyamani can ayub السkhtiyani can naaficin can ibni cumar radi allahu tacaala canhu ana الnabiya salى اllahu alيه wasalam وaba bakr wcumara kanuu yanziluuna alabطxa ibni cumar radi allahu tacaala canhuma wuxuu wariyey ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam وaba bakr nabiga iyo abubakr wa cumar iyo cumaroo khaliifkii labaada kaanuu wa inay ahaayeen yanziluuna kuwa dega alabaxa dixda ama galaha laagtay degi jireen xadaanii muxamed bnu xaatim maymuun albaqdaadi xadaana rawx bnu cubaada alqaysi xadaana sakhr bnu jawayriyat atamiimi can naaficin marka sakhr baa wuxuu mutaabacaynaya ayuub can naaficin ana bni cumar radi allahu tacaala canhuma kaana wuxuu aha yaraa kii u arka ataxsiiba dixda in la dego ama galaha laagta la dego oo la galaysto ama la dixaysto sunnatan sunna u arki jiray asagu wa kaana yusalii wuxuu mid ku tukada aduhra duhurka yowma nafri maalinka mina laga soo darira saddextobnaad maalinka saddextobnaad ee mutashriiqa u dambeeya ee mina laga soo dhaqaaqo wuxuu ku tukan jiray bilxasbati ay lmuxasab abtax iyo muxasab iyo xasba waa asmaa lishayin waaxidin qaala naaficu wuxuu yihi qad xasaba rasuulu اllah wاlkhulafaau bacdah qad xasaba waxaa dixda ama galaha laagta iyo tamuuxa fadhiistay oo degay rasuulkii ilaahay iyo wlkhulafaa bacda iyo khulafadii ka dambaysay abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo caliy idan marka waa ariiqu اlambiyaai wa saxbihi way qadiyada ayada khulafaaih ayuu naafic inoo sheegay ayb xadana bakn abi shaybata abu kurayb horanaad ibni cumar baa oo laga soo tabiyey isagoo marfuuca nabi maxamed abubakarba iyo cumarba waxay degi jireen alabaxa xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu kurayb maxamed bn cala qaala xadaana cabdullahi bn numayr alhamdani xadaana hishaam ibni curwata can abihi aabihi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalad hooyadan waxay tidhi nusuulu abaxi dixda in la dega ama galaha ama meesha laagta ku butaacda ku daxda la dego laysa bisunnatin sunna waajibaa ah ma ama sunno maqsuudaa ah ma aha ninkii laakiin nabiga degan kaga dayanhaya way u fiican tahay laakiin sunno maqsuudoo loo qastaya ma ahay tirhooyadeen inamaa nasalahu rasuulullah rasuulka ilaahay unbaa degay liannahu kaana asmaxa likhuruujihi idaa kharaj hooyadeen sidaasay leedahay liannahu muxasabka ama abtaxaasi kaana wuxuu asmaxa midkii u sahla ay ashala midka u sahlan likhuruujihi bixitaankiisa maka markuu ka baxay idaa kharaja min maka ila almadiina cafwan markuu maka ka baxaayo ee madiina u jahaysanhayo ila nabigu markuu meesha ku degay uu ku furtay makuu aaday wuxuu soo sameeyey awaafuulwadaaci kadibna halkaasuu ka dhaqaaqo madiina ka aaday jidka utoobiyaha ahaa ee nabigu u roona xagga waasacnimada iyo in laga rarto laga diyaargabo laga guuro kadibna loo jahaysta halkaa iyo madiino ayuu meesha ugu roonayd toobiyuu ahaa toobiyunbu ahaaye wax kale ma jiro nabigu ku maagay hooyadan leedahay nuزuul abطaxi laysa bisunnatin wainama naزlahu rasuul اllahi liأnnahu kaana asmaxa iyo ashala likhuruujihi likhuruuji الnabiy ida kharaja min maka ila اlmadiina waxadaana ibnu cumar inuu sunno yahay buu arkahayey oo inaga soo maray oo ibn cumar hawsha inay sunnata inuu arkay inaga soo maray waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana xafs ibnu khiyaad yani ibnu طalqa الnakhaci waxadaanii aburabiic الzahraaniyu sulayman bn daawud alcataki in badan baad soo marteen xadaana xamaad yacni bnu zayd waxadaana abu kamil fudayl bn xusein aljaxdari xadaana yaziid bnu zurayc albasri xadaana xabiib almucalimu xabiib bn abi qariiba in badan baynu wadaadkan xabiiba xabiib bn abi qariibat almucalim ayaa loo yaqaana abu muxamed albasri kulluhum jamaacada oo xafs bnu khiyaad iyo xamaad bnu zayd iyo wadaadka xabiib almucalim kulluhum can hishaam bni curwata bihada اlisnaadi sanadka haddaad soo marteen buu ay ku tabiyeen milahu asagoo kale oo marka hishaam bni curwata can abi curwa can caaisha radi allahu tacala canha nuزulu labطxi laysa bisunnati wainama naزlhu rasuul اllah لأnnahu kana asmaxa lkhuruuji ida kharaj xadaثna cabd bn xumaydin qala ahbarna cabdالrazaq ahbarna macmar can الzuhriy can salim marka macmar horaan waxaanu soo mara asagoo can ayuub can naaficin hunana waa macmar can الzuhriy can salim can cabdilaahi bni cumar can saalimin ana aba bakr wacumara wabnu cumara kaanuu yanziluuna abtaxa waxaa muuqanaysa nabigu inuu u qastay abubakarna uu ka fahmay nabigu inuu u qastay cumarna uu ka fahmay ibnu cumarna uu ka fahmay inuu qasad nabigu u degay oo uusan ahayn meeshan unbaatoobiye ama iska wanaagsan iskaga fura aysan ahayn ana abaa bakr abubakr iyo wacumar cumar iyo wabnu cumar cabdullah kaanuu waxay ahaan yanziluuna kuwii deg soo xajiyaan oy maalinkaa saddexiyo tobnaad ka dhaqaaqayaan mino madiinana u jahaysanayaan alabaxa dixda ama galahay degi jireen qaala zuhriyu wuxuu hi maxamed shaaba zuhri wa ahbarnii curwat bnu zumayr can caaisha sidoo kale saalimna waa ii tabiyey xadiidka wa aabbihii buu iga tabiyey iyo abubakar iyo cumar annaha lam takun tafcalu dalik curwa wuxuu sheegay caaisha hawsha inaysan samayn jirin wa qaalad waxayna tidhi inamaa naزlahu rasuul اllah sal اllahu alيه waslm rasuulka il waa un degay liannahu kaana waxaa manzilan boos buu aya goob asmaxa u sahlan likhuruuji nabiga bixidiisa u roon xadaana abubakr bn abi shaybata waisxaaq bn ibraahim wbn abi cumar waaxmed bn cabd idinkooda weligii maydin degin bahad goormaad degaysaan marad bas ii saaraataan iyo mar laidin sii waday mar oradaan un weeye ninka isku daya ataa aduu inuu doga meesha hadda uu dhumayo fakanay waaba la degan yahayba jiedkii iyo waxayaweyaan mar ahay ayb masaajidku yarbabac wey masaajidku yarbabac ka yarbabcan yahay marka masaajidu hadda waa badan yihiin midkii khayfin masaajid baa ka dhisan agtiisa mid baa ka dhisan xagga mira mid baa jira marka laakiin meeshii la rabay hadda waddo weyn oo la yaacahayo wey ayb marka iska ogaado xadaana abubakr abi shaybata waisxaaq ibraahim wbn abi cumar cadn waaxmed bn cabda wlafdu labi bakr lafdiga aan sheegi doonana abubakr abi shayba lafdigiisii weeye midhihiisi weeye ma aha wadaadihii kale isxaaq iyo ibn abi cumar iyo axmed xadaana soo bn cuyaynata can camr dinar can caطaa bn rabaxin wa riwaayat taabiciin can taabiciin can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala ibn cabaas wuxuu yidhi laysa ataxsiibu in la dixaysto ama la galaysto galaha la dego ama meesha niiskii tamuuxala la dego wabi ku daaco laysa bishayin laysa bisunna inamaa huwa manzilu nazalahu rasuul اllah waa goobuu nabigu furtay oo haddee nin musaafiroo socda meeshuu kolba uu ku furan meeshuu u ron buu iska degay haddee u dabacsan xoolaha jiribkooda iyo adinkoodana u roon adaguna aan qodaxiyo wa taaganoo ku dilahaya aan lahayn iyo wax soo taagan dhaga feedhaha kuu gala halkaasaana ugu roona de maka waa dhagaxley waa buuraley waa taqaana hadda loo cunhaye loo waday loo jabinhaya wax laga soo reebay marka hore dhagax fadhiyay ahayd xadana qutaybaة bn saciidin abubakr abi shaybata wzu bn xarbin jamiica can bn cuyaynata eh, raximah اllah tacala qaala zuhayr asagu wuxuu yidhi ibni xarb abu khaytamata الnasa'i fi xadiiث sucud xadana sufyan bni cuyayna ma dhihin can ibni cuyayna wuxuu yihi xadaana sufyaan bni cuyayna can saalix bni kaysaan alghifaari can sulayman bni yasaar alhilaali caطa walaalkii weeye sulaym bnu yasaar alhilaali iyo caطa bnu yasaar alhilaali qaala wuxuu ihi sulaymaan qaala abu raafic alqibطi mowla rasuuli lah asaxaabiy aljaliil lam yamurnii rasuul اllah rasuulkila imuusan farin an anzila inaan dego alabtaxa meesha muxasab ama xasba la yidhaahdo xiina wakhtigii kharaja min minan nabigu markuu mina ka soo baxahayay halkaa kusii furgaadiidka halkaasaynu degaynaa nabigu ima dhihin buuhi walaakinii ji'tu anaa imid fadarabtu fiihi qubbatahu muxasab baan waxaan ka dhisay nabiga teendhadiisi fadarabtu fiihi waxaan ka dhisay ku garaacay ubatow teerada nabigu markuu dee safarka qaadan jiray baan halkaa oga dhis fa nabigu waa yimid minhu ka yimid isagoo soo tuurtay madiina makana u socda fa nazala waa degay duurkiibuu ku tukaday casrkiibuu ku tukaday qaala abubakar isagu wuxuu yidhi fii riwaayati saalix abubakar bn abi shayba markuu xadiidka can dariiqi saalix mkaysaan ka waranaya wuxuu yidhi qaala samictu sulaymna yasaar baan maqlay yacni saalix mkaysaan baa odhanhaya samictu sulaymna yasaar وفي fii riwaayati qutayda waxaa ku jirta qaala can abi raaficin uma dhihin qaala abu raafic wa kaana abu raafic wuxuu ahaa calaa aqali nabiyi nabiga gaadiidkiisuu waday iyo rarada iyo heeriyada iyo culayska musaafirku u wato ayuu waday wataxmilu aqaalakum ilaa baladin lam takunuu baali qur-aanku ad ku garanaysaan aaqal waa jamcu aqaal marka mataacda iyo alaabta uu wato qofka musaafirka ah ayaa aqaasha loo jeeda ama aqalka loo jeeda isagaa marka alaabta sii qaadi de ruuxa soolmee socdosi waa dheeraynaya marka gaadiidka culayska wada waa in lasii hormariyo abu raafic hawshaa mas-uul ka ahaa idan ibnu cabaas iyo hooyadeen caaisho waxay isku waafaqeen in in la dega meesha muxasab ama taxsiibka uusan ahayn sunno maqsuudo oo nabigu calayhi salaau wasalaam uu qastay si ujeedda uu u degay abuu raaficna wuxuu yidhi idan anun baa meeshu ku fura nabigu halkaa gee ima dhihin halkaa gee ima dhihin ayib laakiin in meel ka sokaysto la dego yuu nabigu ifaray maka sokaysto inaan la dego kadibna halkaa laga dhaqaqo laga soo dawaafulwadaac laga soo sameeyo dawaafulwadaac kii sogootis kadibna madiina la aado oo habeenka halkaa la baryo meeshii markaana halkan doortay nabiguna waa degay idan dhankaas abuuraafi hawsha asagu ma anfaxay taqriirka uu nabigu ku sugay baa kugu filan oo ibnu cumar xujaha warka ku noqon maayo anaa halka dhigay waa ma fiicina ka kac buu nabigu dhihi lahaa haddaysan u idan inuu nabigu ku ogaa hawshaa ku ogaaday una daayey waagii dambena khulafadu degi jireen ayaa ibnu cumar xujo ugu filan fahamka ay fahmeen caaisha ibnu cabaas waxaad moodaa inuu ka fiican yahay fahamka alkhulafaa اraashiduun alkhulafaaء الraashiduun xadaثnii xarmلة بن yaحyى التujiibi أhbarnii whb بn cabdالlah أhbarnii yuنس بn يزيد الأyl عن شhاب الزهري عن أbي سلم cبدالرحمن بن cوف الزهري عن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وaلي وسلم أنه قاal nabigu wuxuu yidhi nanzilu hadan berrito waxaanu degaynaa nanzilu hadan berri waxaanu ku furanaynaa in shaa allah rabbi hadduu yidhaahdo bikhayfi bani kinaana goshii reer bani kinaana khayfku waa dhambaca asalkiisu khayfku waa meesha waadigana ka saraysa qowgana aan gaadhsiisanayn ee inagu dhambaca aan dhahno oo kale daadaga qowga qowga marka laga soo daadago faraqan aan hoos loogu dhicin laabta aan hoos qowgigan laga soo tago dhanbacaakuran laga yimaado miyi ninkii soo mara ama buulaarkii baa garanhaye meel xoogo dhaxo oo lagu yar furan karo la degi karo xataa lagu lugoyn karay leedahay intaan hoos loogu dhicin laagta weyne ila meeshii buuraley ah, ama gool ah waxaa ka dilaaca biyomareen baa ka dilaaca biyomareenka meel ka koraysa qowgana ka soo sogoo dhanbacaa kor ahayn dhexda ahayn baa la yidhahdaa khayfka khayfka asalkiisu waa martafaca min almasiili wanazla min aljabal wixii qowga ka soo man xadara min aljabali wartafaca can ilmasiil baa la yidhaahdaa wixii ka koreeya kana soo daadegana kana soo sokeeya qowga xaggiisa marka nanzilu hadan berrinta waxaanu degi doonaa in sha allahu tacaala hadduu rabbi yidhahdo nabigu bikhayfi bani kinana waa goorma berri waxaanu degay laba goor buu nabigu aleh isalaat wasalaam maalinkii fatxu makana waa yidhi ee uu xunayn u sii baxayey oo halkaasuu kusii nastay yowma xajat اlwadacna wuu yidhi markuu nabiga ka dareeray markuu mina ka yimid xayu meeshii taqaasamu cala اlkufri ay gaalnimada isku dhaarsadeen khayfu bani kanaan laguu sheegahayana waa muxasabkan taxsi halkan wey way isi saaran yihiin laagta korkeeda meesha biyuhu marahayeen gebigeedu weeyo qowgana ka sokayso meel siman ah ayb marka de waa la badnaaye dixda nin dega iyo nin meeshaa degaba intuba waa la lahaa xayu meeshii baanu degi doonaa taqaasamuu ay isku dhaarsadeen ama ku heshiiyeen ama ay ku ballameen calal kufri gaalnimo in nabi maxamed iyo aalkiisa la gooyey isku dhaarsadeen quraysh xadaanii zuhay bni xarbin qaala xadaana lweydin muslim xadaanii alawsaaciyu cabdiraxmaan bni camr alawsaaci abu camr xadaanii الzuhriyu xadaanii abu slma bn cabdiraxmaan qaala xadaana abu hurayra qaala qaala lana rasuul اllah abu hurayr wuxuu yidhi rasuulka ilah wuxuu nagu wa naxnu bimina anagoo mina joogna wuxuu nagu yidhi naxnu anagu naaziluuna hadan berri waxaan degaynaa in sha allah agoorma waa maalinka labiyo tobnaad maalinka labiyo tobnaad ee mina ayuu nebigu wuxuu yidhi berrita waxaan degaynaa khayf bani kinaan bikayfi bani kinaana reer baniinkana goshooda ama laabkoodii ama dhambacoodii baan degaynaa xayu taqaasamuu cala alkufri eesha ay isku dhaarsadeen ama ay ku heshiiyeen ama ay ku ballameen gaalnimo iyo diinxumo wadaalika arrinkaasuu fasiraya saxaabiga abu hurayraa xayu taqaasama cala alkufridaasi ana qurayshan quraysh iyo wa bani kinaana iyo reer bani kinaana quraysh waa reer bani kinaana wey laakiin waxaa loo jeedaa quraysh iyo qolihii kaleee reer bani kanaan quraysh ahayn quraysh waa laqabkii fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana abtirku waad garanaysaan fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana wey marka haddee waxaa iskugu yimaado quraysh iyo qolihii aan aan ahayn waa wul iskugu yimaado marka quraysh iyo qolyo kaleo reer bani kinaano laakiin aan ahayn awgaasna ay wadaagaanba waxay ku heshiiyeen eh? ana qurayshan wa bani kinaanata taxaalafat waxay isku gaashaanbuursatay oo jeel iskugu noqdeen calaa bani haashim wa bani lmualib reer bani haashim iyo reer bani lmualib muslimihim wa kaafirihim muslimkoodiiyo gaalkoodiiba isla gooyeen maxay ku heshiiyeen ama isku dhaarsadeen ama isku bahaysteen calaa anlaa yunaakixuuhum inaysan u guurinin kana guursan mayno reer bani haashim iyo reer bani lmualib una guurin mayno walaa yubaayicuun waxbana ka iibsan ganacsi nama dhex kana gadi mayno nagana iibsan maayo kana iibin mayno riwaayada axmed walaa yukhaaliuuhum mana dheehayno isu iman mayno wax xidhiidhon dhex ganacsi iyo guur iyo wax tolnima midna ma jirtay dheheen ilaa xataa yuslimuu ilayhim rasuul allah nabiga aad noo dhibtaan bay nabiga nagu soo wareejisaan waxaa weeye waxayna dhex marahaya oo tolnimo ah, ama walaalnimoah ama xigaalnimoah ama gacalnimoah midna ma jirto wax walba ka tageen beec guur isdhexgal isu-imaasho salaan nagama dhaxayso yacni bidalika nabiga arrinka wuxuu ka wadaa naxnu naaziluuna hadan bikhayfi bani kinaana wuxuu u jeedaa almuxasaba ayb idan riwaayada abuur waxay diidaysaa he warka abuhe eh, abu raafic abu raafic nabigu ima amrin waa runtii laakiin nabigu in la deghay wuu sii inuu abu raafic u socdo halkaa ku furan doono nabigu waa ogaa asagu wuxuu u nabiga ima amrin buu ku yidhi nabigu maalin ka buu sii sheegaye sidii beder maalinka la joogu u yidhi berrito hebel halkaasaan dhigi doonaa hebel halkaasuu asagoo xiniyan weyn ooli doonaa hebel halkaasaan madaxa loogu tuuri doonaa idan waa waxyi wuxuuna xoojinayaa inuu maqsuud yahay kabni cumar wa kama fahimahu اlkhulafaa alraashiduun raxmat اllahi tacala calayhim waridwanuh وxadثna زهير بن xرب قال xadثna شhباب بن سwار المdائني xadثnii ورقاء بن cمر اليشhكري عن أبي الزiناad cبدالله بن ذكوان عن الأعرج cبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه عليه mansiluna booskaanu ku furan doonen degi doono waxaa weeye in shaa allahu rabbi hadduu idmo idaa fataxa allaahu markuu ilaahay noo furo maka alkhayfu waa laabka ama waxaa weeye meesha dixda xayu meeshii taqaasamu cala alkufri axaadiis waxay u badan yihiin yowma xajat alwadaac inay tahay xaafidka hawsha oo taqeeyey tanna way sugan tahay oo fi saxiix bay ku timid walidalika ayuu daraqudnu wuxuu yidhi waa hariibu min xadiiثi abi الzinaadi can اlأcraji fii aطraafi اlgharaa'ib raqamka yani xadiidkani min xadiii abi zinaan can lacj waa hariib lakin waa mashhuur min xadiii abi hurayra min طurqin أkhra alimaam اlbukhaari wakadalika alimaam muslim alxusein waxay isku waafaqeen in qisada asalkeeda la wariyo qisada asalkeeda inay warshaan oo ah xilliga isgaashaanbuursadena isbahaysteen quraysh iyo reer bani kinaano goynta nebi maxamed iyo aalkiisii gaal iyo islaam waxay ahaayeen asalkaasay wariyeen tafaasiisha kutub fii kutub siyar walmakhaazi way ka tageen qisadu marka asalkeedu waxay ahayd sanadkii toddobaad ee bicada sanadkii toddobaad ee bicada taariikhda islaamku markay toddoba ahayd sanadkii toddobaad la marayo taarikhda islaamka taarikhda hijrada ma ahaada taariikhda islaamkaan idin idhi toddoba markay ahayd iyo qoraysh go'aan adag gaadheen intaysan go'aanka gaadhin bay iskuday sameeyeenoo intay nabiga abu aalib u yimaadeen ee waxay yidhaahdeen abu aaliboo hawshaannadu waa adkaatay in badan baan isku soo rafaadnay wiilkan muxamedee adugu diintaada caayahaya ee qoraysh baabi'iyey ee awyaashii iyo turki ka beri noqday ee caqliga anagii ku sameeyey quursiga ee inaan xoolanahay naga soo qaaday ee wuxuu noo dhaafay xurmo iyo qadar midna aan jirin dhibkiisu waa batay nagu soo wareeji aan gowracani wiilka qurash u qiimo badan ee u quruxsan ee u narageedsan ee diraca ah baan ku siinaynaa wiilka adugu dhaxalkiisa adaa iskale aduu ku dhaxalhaya haddii dilo adaa laguu dili haddaad isagu la deena laguu qisaasi wiil adugu dhashay wey nin bay u keeneen aad u quruxsan oo qiimo badan xidhu doqon baad macnaheedu waxaa weeye buu idhi si aan gowracanne kaannagana noo kori nin weynoo tala dhaaftaanu ma ihi abu aalib baa la yidhaahdaa qurayshay wax lamayda nin weyn ila imaad orday iska taga go'aan bay hoosta ka xariiqeen intaa waxaa u dheerayd saxaabadu waa ka hijroodeen jacfar iyo ciidankiisu ay xabasho tageen ammaan iyo nabad ay ka heleen cumar baa islaamay abuaalib waaka waa soo taagan yahay go'aan bay qaateen marka inay dilaan nabiga warandaf loo dilo abu abuaalib ogaaday reer bani haashim iyo wuxuu u yeedhay reer bani cabdishams reer bani mualib reer bani nawfal afarti jilib ee reer cabdimanaafba iskugu yeedhay wuxuu yidhi rabaa in maxamed la dilo wiilka agoonka ee madiga ah, ee aabbihii isagoo uurkaharo u dhintay awgii soo koriyey kadibna anuu aan xilkiisa la wareegay ree cabdimanaf maxaad leedihi qoraysh inay dishay rabtaaye ree bani kaana kula jiraan abu aalib waxaa ku soo hadhay laba qoys laba jirib ree bani haashim ku soo hadhay iyo ree bani lmualib labadaasaa ku soo hadhay labada qoysa kale wada dhashee oo reer bani cabdishamsi iyo reer nawfal quraysh bay ku biireen oo raaceen abulahab oo reer bani haashiman xaggee raac quraysh buu raacay labadaa qoys yaa go-aan waxay qaateen marka saan nabiga maka dhexee loogu dilin inay la fogaadaan way guureen gaalay u badan yihiin la soco hadda muslimkooda waa faraku tiris waa gaalo mushrikiina idinkoo taagan seebaad wiilaad dhasheen loo dilahayaa oo laydin dullaysanayaa oo laydin magandhacaaya oo laydin gacandhaafayaabay ka dhimanayaan cizaa ku jirta gobanimaa dadnimaa gaalba ha ahaadee nin gobaa jira wadaad baan waa qolyo reer galbeed aan fiiso u doonannay annagoon u soconay galbeedkaas oo shir ka qaybgelayn kuwaan u tagnay markaas noo wareejinhayeen mar aan bay fiisana siiyeen kuwa kalean u tagno ayna fiisaan ka rabnay aroor baan tagnay duhurkana wayna siiyeen wadaad baa wuxuu yidhi kuwa waa gubti gaalada kuwii shalayna biday ahaayeen adugu marka ha kusii mashquuline ayagaa isdhaama gaaladu ayagaa isdhaama ayagaa isdhaama meeshaan marka waa goshi ay degeen ee waagi dambe loo bixiyey shicbu abi aalib halkay degeenay ree lagu gooyey lagu go'doomiyey reer bani haashimi reer bani mualib ay ku difaacahayeen ay ku qarinhayeen weeye meeshaan halkaana marka waxaa lagu go'doomiyey almuqaaaca aliqtisaadiya almuqaaaca alijtimaaciya alsiyaasiya wax walbaa lagu sameeyey ilaa ay bakhtiga cuneen reer bani haashim bakhtiga oo seefahooda galkooda cuneen oy kabihii saantaa cuneen oy dhammaadeen oo buurta marka la marayo gosha caruurta dhawaqeeda iyo caruurta gaajada lo-oysa laga maqlaayay waa abu aalibna xanuunka halka uu ka soo gaadhay waayey lawaa ahaa murugti ama adoon nool lagu gacan dhaafaa muxamed uu lahaabuu ku dhintay xeer buu ka dambeeyey saddex sanaa la go'doomiyey saddex sana markay dhammaatay oo sanadkii tobnaad uu bilaabanayo toddobaad sideedaad iyo sagaalaad gebagabadiisi la marayo yaa niman ree quraysheed ahaayo ree bani haashimi reer bani mualib ay dhaleen nin waxaa dhashay caatika bint cabdimualib baa dhashay nimanna ree awu baa loo ahaa kuwa ree abtiyaal baa loo ahaa kuwa gabdhay ka qabeen reer bani haashimka reer mualibka gabdha ka qabeen oo dhowra ah adkaysan waayo nin baa hawsha curiyey kolu u geeyey waxaa laysan suuragal ma nimanka niman isdhiibahaya ma aha abu aalib intuu qaatay maxamed loo dhaafim u dhammaanayaan waxana waa ceeb sidan suuragal ma ahe hawshan wax laga bedelo waan kuu sheeka dhaafaye waxay sirada ku garanaysaane hawshaani waxay ku qoreen heshiis bay qoreen ree banquraysh ree bani kanaan waraaq bay qoreen in aan cunaqabataynta dhaqaale aan laga qaadaynin iyo midda noololeed iyo midda xidhiidh oo dhan baan laga qaadaynin abu aalib iyo tulki ilaa ay soo dhiibaan muxamed wax heshiis iyo sulxi damban uusan dhexma ilaa aan maxamed ama nimankaa ay dhammaadaan oon maxamed macdlaa ka helo waraaq lagu qoray intaa bismika allaahuma baa lagu bilaabay asmaa ilaahay baa lagu bilaabay allabari kadibna waraaqdii la qoray ee la xidhxidhay kacbada dhexdeeda la suray faculliqat min alkacba waraaqu say u qiima badanta ugu weyntahay kitaab baa la sameeye waxaa laga suray kacbadii lagu taageerayo hawshii shaydaan laguna baabi'inayo diinka islaamka wixii taageera lagu baabi'inayo wixii taageeray hawshaasi oo socoto isku dayaan nimanka ay wadaan ololaha ku saabsan in hawshan laga noqdiyo heshiiskan diinla'aanta iyo dadnimoxumada iyo gunnimada la baabi'iyo saddex sana ay dhammaatay yaa jibriil nabiga u yimid calayhi isalaatu wasalaam nabi maxamedow waraaqdii lidinku gooyey ee meesha kacbada laga suray aboor meel ka mid ah aan la garanayn baa cunay waxaa ka nool keliya waraaqdaasi wixii magac ilaahi ah bas bismika allaahumma wixii magac xusid alla bisaa ka nool wixii gaalnimo ahaa ama qadiicaturaxim ahaa ama diin diinxumo ahaa ama shirkaa meesha ku qoro dhan waan leefnay waana eber aboor baa ka shaqaysta bakshada kore ee uun idiintaa nool may hoosta waraaqdii waa u dhammaatay saas nabiga abu aalib buu yidhi adeerkii wuxuu adeer xogtaasaan ku haya wuxuu weligaa been sheegin saaka quraysh war baa gelahaya soo abu aalib soo dhaqaaqay warkii buu siiyey abu aalib niman reer bani oo dhaqaaq wixii socon kariya soo kaxaystay kacbadoo yimid nin aad abu aalib ahaa quraysh markay abu aaliba soo socda way fareen waay dh way is soo dhiibeen maantaa la gaadhay maalinkii aan weydaysan lahayne muxamed way ku farxeen warkii waxay abu aaliba maxaa ku keenay wuxuu idhi haddee dhib badan baana dhex maray saddex sanana colaad iyo dagaalan baa inoo dhexeeyey raggu inay wada hadlaan way fiican tahay abu aalib wuxuu rabaa inuu isku hubsado waraaq oo warkii nabiga uusan sheegin ayb wuxuu yidhi waraaqdii keena waa riwaayaadka qaarkood waraaqdii soo qaada bal horta wixii ku qoraan aragni laakiin riwaayada ibn isxaaq tay sheegaysaa ii fiicanee taasaan maraya howlahan kale ay dambayn wuxuu yidhi waxaan rabaa saddex sana waan isku baaba'nay waxuna waana kala gaadhay annaguna waan meeshaad aragteen baadna geyseen inaan wada hadlaan diyaaru ahay laakiin cadaalad baan saaka rabaa oo maxaad rabtaa wiilkaygii weligii beni muu sheegin buur wuxuu ii sheegay waraaqda aad nagu goysana shaydaanta ahayd in laga farxashay warkaa uu sheegay hadduu runtii noqdo aan raacra buuri dulmigana naga daaya quraysh idaylkeed waa inay maxamed u hoggaansanto hadduu been noqdo warkaa asaga ah maxamedoo aan haya aan wadaa idinkane gowracda dila eed la'aan waxay dhaheen gar ka fiican weligana mana arag oo waxaan sugaynaba hadii kacbadu waa dhagaxi abuur xaggee ka imanhayba isleeyahayagu dhagax weeye la sibdhiyey la habeeyey meel cidlaa laga lalaadsay geed weyn dhagax weyn meel aboor ka soo gaadho aboorkan waa aboor min allaahi amaa kay quraysh taqaanay waxay dhaheen haddaad hagaajisay waan ogolah waraaqdii oo fayow haddaan aragno maxamed baad noo keeni saakanan waan quuracayna xilligaan la tegayna waraaqdii haddii lagu kala tegayna waan islaamaynaa hayuu yidhi waa diyaar ahaada waraaqdii hal la keeno waraaqdii baa la furay wax kan walba ma jiro waxaan ka ahayn asmaadii ilaahay asmaadii ilaahay meeshii laga rabay inay islaam waxay dhaheen haadaa sixru ibn akhiika iirkii wiilkaad adeerka u ahayd yaa sidan yeelay sixirka soo duuliya waraaq cuni muxuu ahaa gaalnimay ka sii qaadeen iyo madax adayg iyo inay dagaalamaan almuhim isla markiiba waxaa bilaabatay raad culus bay ka tagtay waraaqdii nimankii ololaha waday ee ilaa horaanba wuxuu waa khaldan yahay iyagoon aboorba ogaanin yaa marka qiil helay xal baashii ilaahayna wuu kala tuuray horaanna dulanka ahayd kuma sii jirayno waiiadii saasay ku burtay heshiiskii waa baaba'ay kadibna reer bani hashim waa soo laabteen makadu ay ku soo laabteen nabiguna waa nabadgaleen laakiin wax yar kadib caamulxusni baa nabiga ku dhacay sanadka tobnaadba waa ka israaceen abu aalib iyo khadiijo waad garanaysaa kadibna laisu fasaxay in la hijroodo maxaa ku jira meesha muhiim jiddan waxaa ku jira nabigu u degahayaa goshi asagoo la gooyey oo la dulmay oo diinkiisa lala dagaalamay oo la dulaystay la geeyey y wuxuu raba subanu inuu dego isagoo casiiz ah oo musharaf oo mukaram ah raadkii gaalnimada iyo diriqdiisii iyo saaladiisiibu rabnaba inuu tirtiro oo bil islaamiga wixii ku tirtiro saa meeshii ilaahay lagu caabudo ilahay khayrkii lagu caabudi jiray ee kaniisadda ahayd ama macbadka ahayd ama goob shirki ahayd waxaa sunna in laga dhiso masaajid tawxiid laga dhiso nabigaa samayn jira calayhi salaatu wasalaam wadaaddaha soomaalied way yaqaaneen meesha dhaantada lagu tumo habeenkii lagu bardoodamo ee heelada lagu jebiyo maxay ku samayn jireen way yaasiimi jireen tay tagaan waa ilaahay ka cabsadaan markay caruurta kala caydhiyaan foodada iyo qoroofyada kurada kala caydhiyaan iyo gabdhaha ayay qur-aan la dul istaagi jireen meesha way dhimataye wa arda meyta wa hala noole ay dhihi jireen qur-aan bay ku akhri jireen marka horta yaasiin bay saari jireen dhulka haddii ilaahay khayrkii lagu caabudo wuu dhimanayaa wuu ahaya xaqiisu waxaa weye ilaahay subxaana wa tacaala keligii lagu caabudo oo islaam iyo tawxiid lagu faafiyo marka waa shukri oo ilaahay buu nabigu u mahadnaqahayaa meesha asagoo la dulaysanayo tolkiin ay ku xidhan yihiin gaaliga islaamba uu joogay inuu tago asagoo dadkii waagii dulmiyey iyo wiilashoodii iyo wixii ka farcamay iyaga wixii ka noolba asagoo dabahab leeyihiin inuu nabigu deguu rabaa oo ku naaloodo nicmo ilaaha iyo guul iyo garab hawshaa waa ku jirtaa waxaa kaloo ku jiro ood ka fahmaysaan hawsha ayadaa diinka islaamka marka la dulminhayo ama la hagaardaamaynayo ama la dac wareemayo laga yaabaa masjid in loogu tashado masjid gudihii xaggee loogu tashay nabi iyo tolkii kacbada guur bartankeeda kitaabka ka soo baxay shirka jaraaidna xaggey la dhigay adduunka meesha ugu fadli badan dhulku ilaahay abuuray goobta adduunka ugu fadli badan oo halkee ah alkacba almusharafa la dhigay waraaqdii yaa wada mashruuca asaga nimanka carab markaa laha diinta annagaa ugu dhowo dadkii ilaahay ugu naqaana alaxmasiyiin xumus baana nimanka dhihi jiray waxaa laga yaabaa marka diinta dulankeeda iyo ku-xadgudubkeeda iyo baabi'inteeda in loo soo maro axadka maalinkaa dadku ay aaminsan yihiin diinta inuu ugu fiican yahay sida reer sacuud waadhow waxa idinku samey haddaad reer kenyatiin waad ogtihiin maxamed alciisa wuxuu maalin dhaweydu waday waad ogtihiin waxaa laga yaabaa shirka in lagu qabto adduunka meesha u fadli badan oo ah kacbadaah wasiiqadii ka soo baxday waxaa laga yaabaa biyaha samsam in lagu dhaqo kadibna kacbada la suro hayaan yuusiska ilaaliya shaydaanku wuxuu kuu soo marahayaa meel walba uu isleeyahay waad marsan kartaa maanta kaarkaada ummadda ku dagi kartaa indhahaad qaban kartaa hawsha aadda la yskaga ilaaliyo warkan meesha ka socda maxaa kaloo ku jira muslimka in laysu bahaysto diinta muslimiinta goyntooda iyo la dagaalankooda iyo dhibaatayntooda waa kufri xayu taqaasamuu cala alkufri waad arkaysaa ay taxaalafuu cala alkufri wuxuu idhi ninkii loodhan jiray addamaamiini fii masaabiix اljaamic wاlkufru haahuna huwa tabaru'uhum min bani haashim wa bani اlmuطalib waan laa yaqbaluu sulxan walaa yudkhilu lahum طacaaman mujaladka afraad ka gaalnimada laguu sheeguna waa maxay waa goynta ay gooyeen nebi maxamed iyo intii u hiilinaysay xataa ninka nabiga u hilinaya ee diinkiina u hilinaya ee muslimiinta u hilinaya ee gaalka ah la dagaalankiisa waa lagu gaaloobaya limaada u fiirsada hadda masalo daqiiqa wey gaal baa muslimiinta u heeliya oo u garbiya oo difaaca oo jecel asagii la dagaalantay adoo la dagaalamhay kuwan dartood muslimiinta waad ku gaaloobaysa maxaa dagaalkaas ku qaadday waa dagaalaad ku qaadday muslimiinta saasay nabigu yidhi xayu taqaasamu ma kala qaadin cala alkufri oo ah nebi maxamed iyo wixii dabaystaba he badankoodna gaalay ahaayeen akhriya taariikhda baalka iska ilaaliya bidaarihe sibiq bay kugu gasha almuhim ra'yiga ibni cumar iyo khulafada ayaa ka xoog badan ra'yiga hooyadeen iyo ibni cumar waajibna ma ahee waa ninkii ninkii asagu u sameeyey ikhtidaa'an birasuul asagoo muran ma laha inuu khayr iyo wanaag sameeyey oo waa hawshaasi culays ma laha laakiin ta laga hadlay in loo qasdo in loo qasto ayay isku hayaan ibnu cumar iyo isku hayaan iyo khulafada iyo ibn cabaas iyo caaisha isku hayaan baabu wujuubi اlmabiiti bimina cafwan layaaliya ayaami الtashriiqi wاtarkhiisi fi tarkihi liahli الsiqaaya wuxuu baab yahay habeenka koyo tobnaad iyo labayo tobnaad iyo saddex tobnaad in la baryo mino waa waajib waa waajib cinda jumhuuri الsalafi wاlkhalaf wadaado qabana waa jiraa waa sunno raajixuna waa inuu waajib yahay marka sheekhu wuxuu yidhi baabu wujuubi اlmabiiti bimina wuxuu baab yahay in la caddeeyo mina in la baryo waajibnimadkeeda goorma la baryo layaaliya ayaami tashriiq maalmaha hilbawaradka habeenadooda in la baryo oo kooiyo tobankaysaddeobanka ah iyo watarkhiisi in laisku ruqseeyey fii tarkika tegidiisa baritaanka la baryahay mina in laga tago لأhل السقاية kuwa dadka xujaajta waraabinaya أhل السقاية waa dadka xujaajta زmزam ka waraabiya dadka muctamiriinta iyo xujaajta imanaya ceelka biyaha ka shubee waraabiya biya u qaybiya oo reer cabaas cabaas baa hawsha iska laha fi اljaahiliya cabaas ibn cabdimطalib baa qabla الإسlaam ceelka زamزam shubi jiro ummadda ka waraabin jiray markay quraysh iyo carab soo xajiyaan ama yimaadaan iyagoo muctamiriina nabiguna waa u daayey xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana numayran wabu usamata xamad bn usama qaala xadana cubaydاlaahi bn cumar alcumari can naaficin can ibni cumara waxadana numayrin wlafdu lahu xadana abi aabihina dawaa numayrka hore waa maxamed bn cabdilahi bn numayr odayguna waa cabdulahi bn numayr alhamdani qaala xadana cubaydilaah xadaanii naafic marka ninka la yidhaahdo abu usaame iyo abu usaama iyo wadaadkan dambuun baa israacahaya marna wiilka maxameda can abiihi ah marna abubakar baa can e, e, ah xadanii naafic an bni cumar ana alcabaas ibn cabdilmualib radi allahu tacaala can ista'dana wuxuu idan weydiistay rasuul allah ilaahi buu ruqso weydiistay idan iyo fasax an yabiita inuu baryo layaaliya minan habeennaha mino bimakkata maka inuu baryo habeenihii mino la joogi lahaa inuu maka bariyo ayuu nabiga ka codsaday muxuu uga codsaday min ajli siqaayatihi waraabintiisa dadka u waraabiye uu biyaha zamci ka dharjiyo faadina lahu wاlidnu goormuu yimaadaa bacda almanci lama ogolo weeyo qofka xaajiga ah inuu baryo mako habeenka kooiyo iyo labayo tobnaad iyo saddexiyo tobnaade waa inuu mino joogo in la baryana waxaa la yidhaahdaa inaad habeenkii badankii aad joogto meesha haddaad intaad saacad soo istaagto xoog ku shaacabto aad ka dheelmato maadan baryin habeenka badankii abad cawaysidee waa in meesha waagu kugu baryo habeenka badankii waa inaad joogto curfigaa loo celinaya hebel meesha waa baryi gormaa loodhan hebel xalay xaggeebuu joogay xala oo dhan buu nala joogay mar damboo salaadda isoo dhowd buu tagaa dul dhawuu barye wey xaloo dhan buu anagu nala joogay waxaa loo jeedaa habeenkii badankii qole waxay dhaheen saacad hadduu istaago waa yakfi howlahaas luqana ma keenayso curfina ma keenahayo ayib saacad haddii la joogayna cabaas baan idan weydiisteen idan alidnu bacda almanci buu yimaadaa wاruksatu waxay ka soo horjeeda alcaiima alcaziima wاtarkiis saasuu marka nawowi tarjamad fiican buu ku wاtarkiis fii tarki tarki اlmabiti liأhli الsiqaayati ay bacda almanci wey وxadaثnah isxaaq bn rahim ahbarna ciisa bn yunis bn isxaaq الsabici وxadaثanii mxamed bn xaatim ibn maymuun albaghdadi وcabd bn xumayd alkasi jamiica can muxamed bakr albursani اlasdi ahbar bn jurayj waxaan u mal maxamed bakr oo ibnu jurayj sheekh uusan u haynaan weli ayna soo marin saxiix muslim bal dib ha loo fiiriyo wadaadkan buu daba taagay kilaahumaa ciise iyo ibnu jurayj can cubaydillahi bni cumar alcumari bi hada alisnaadi milahu sanadka haddaad soo marteen bay asagoo ku warsheeno haddee sanadkaad wuxuu ahaa cubaydillah can naaficin can ibni cumara وxadثnي محamed منhاl الضرير قال xadثna يزيد بن زريع البsري xadثna حmayd بن أبي حmayd الطويل عن بكر بن عبدالله المزني قال كنت جاaلسا مع بن عabاس waxaan ahaa nin la fadhiya بن عabاس cinda الكacbaةi kacbada agteedaan la fadhiyey bكر بن عبدالله المزني marka min التaaبعين الكباar iبن cabاas ban waxaan la fadhiyey buu i cinda الكacبة فأtaahu أعraabiyu nin reemiya u yimid riwaaya xadiidku uu leeyahy fajaءa acraabiyun ila الsiqaayati fashariba nabiidan nin reemiyi ah ayaa ceelka yimid markaasuu biyo lagu daray timir baa la siiyo zamzam ah oo markaa la macaaneeyey maka way biyo khadhaadhayd biyo dhana'a biyo khadhaadh bay lahaan jirtay ceelkaas ba ilaahay macaaneeyey zamzamna waa culus yahayoo markaad oomantahay dad cabto inuu ku turqaa laga yaabaa waa la yar macaanayn jira marka nin zamzam sabiib ku darsada iyo nin timir ku yar qoosha iyo nin caanaba iskaga barxa ayib xun baa lagu dakhri jiray marka ruuxa la xurmaynaya ayib jaa acraabi ila siqaayati fashariba nabida faqaala wuxuu uri ninkii remiiga ahaa maa li ara bani cammikum yasquuna alcasala wاllabana wa antum tasquuna الnabida remiyi moogta u iska qallafsan yahay ibn cabaas buu iska lalaadsiy wuxuu ibn cabaasow su-aal baan ku weydiiyey maa li ara maxaan u arkaa buu ihi banii camikum ilmaadeertiin yasquuna annaasa u waraabinayaan alcasra wallaban dadka waxay waraabinoo siiyaan caano iyo malab bay biyaha ugu daraan wa antum idinkuna tasquuna annaasa wey dadka waxaad siinaysaan oo ku waraabinaysaan xujaatii muctamiriinta ceelka yimaada ama samsam biyo u soo doonta annabida baad siinaysaan biyo lagu daray timir lagu qooshay ama zabiib lagu qooshay ree maka waxay u badnaayeen timirtay u badnaayeen sidaasuu yidhi aalkaa ka hadlayay maa li bani cammikum wadaadka shaarix wuxuu ley waxaan u malayn in reer ay yihiin sax ma aha waxa waa ree aal mucaawiya riwaayada axmed baa iyo abi cawaana iyo abu nucaym markaad muslim aad akhrinaysa ama aad sharxayso labadaa kitaab inaad ku muraajacayso wixii hadda la hayo mustakrajad fara badan muslim laakiin hadda waxayna soo gaadhay dhammaystiran waa mustakraju abi cawaana calaa saxiix muslim iyo mustakraju abi nucaym calaa saxiix muslim ayib iyo jamca bayn asaxiixayn wadaadkii xadaad uu leeyahay abu nucaym alxadaad asna matbuuc weeye kutubtaasi waxay kuu sheegayaan waxyaabo fara badan riwaayad ibhaam ku jiro ikhtisaar ku yimid fii saxiix muslim baad ka helaysaa inay aad kuu caddeeyaan ama ay kuu wuxuu yidhi ibncaraabi maa shanu aali mucaawiya maa shanu aali mucaawiya yasquuna annaasa almaء wاlcasla waala fulan yasquuna اllabana wa antum tasquuna الnabiid xadiidka saddex kun shan boqol labaatan iyo sideed bay riwaayada faafaasan ku timid fii musnadi axmed abi cawaanana saddex kun saddex boqol toban iyo sagaal abu nacaymna mujaladka saddexaad saddex boqol iyo sagaashan warkaasuu sheegay riwaayada marka ibnu khusayma inuu wax fiican inoogu dartayoo xilligaa loo imanayo ibnu cabaas ninka reemiyiga uu su adag weydiinayo waa xilli dambo ibnu cabaas waa yeelay xilliguu indhabeelay wey wadaaka bacdamaa dahaba basaruhu faqaala calaya birajuli fautiya bih cinda ibni khusayma isagoo indhabeelay warkii baasuu tuuray intuu warkaa tuuru iska dhaqaaqay wuxuu ree maxaa idinku dadka u sisan biyo madow oo lagu daray sariib ama lagu daray ee timir ilma adeertiina dadka caana iyo malab bay ka dharjiyaan iyo hawlay siiyaan ayib wuxuu yidhi marka am min xaajatin bikuma baahidin hayso gacanyaraan baa idin hayso dan baa idin run sheegtay dan ba halkaa idin dhigtay am min xaajatin bikum ma baahi idin haysa darteed iyo waxla'aan baa dadka biyaha madow u siinaysa am min buklin mise gacan adayg baad u dhalaateen ba ma bakhaylnimo idin degtay oo dunxumaad qabtaan mise dabarba halkaa idin dhigtahate labadaa war meesha keenay wax kale ma suuragelhaye lan ilmaaditin waa kun hawsha ay daldalhayaan idinkuna halkanaad fadhidaan markii loo keeno loo soo qabtay wuxu uhi ibn cabaas alxamdu lilah ilaahay baa mahad leh min xaajatin wax baahi aana ma hayso walaa buklin gacan adagna omaana dhaano hadde reer bn cabdidadayaan deeqsiyaal waa la yaqaanaa quraysh ka tilmaaman laakiin waxbaan kuu sheegahaya dhaxal baan daba joognaa iyo raad nabi maxamed baan daba joognaa gacan yaraan iyo gacan adayg nagama aha qatuucnimo nagama aha bakhayli nagama aha danna nama dhigin wax walbaan heli karaaye isaga cabaas ibn cabaas xilligaada min akhniya alcarab buu ahaa xoolo badan buu lahaa asiga xataa taabicigii nasr ibn cimraan aynu soo marray xoolihiisi nus u kala gooyey riyo darteed qadima الnabiyu calى raaxilati xajaة اlwadaac buu nabigu ku yimid hashiisa isagoo saaran qadima اnabiy nebi maxamed baa soo gala makuu soo gala calaa raaxilatihi calaa naaqati hashi isagoo saaran wa khalfahu usaama usaama bnu zaydna uu la fangasho uu la saaran waa soo marraadi fastasqaa iwaraabiyuu yidhi nabigu buu yimi halla iwaraabshuu yidhi faataynaahu u keennay nabiga biinaa'in min nabiidin weel biyo oo nebiid ku jiraan u keennay biinaa'in min nabiid nabiidku marka waa biyo iyo timir laysku daray ama timir iyo zabiib iyo biyo isku daro oon weli aan aan karin oo xilligii sarqaanka aan gaadhin la maceeyey uun la qaboojiyey oon lagu sarqaamaynin fa shariba nabigu waa cabbay wa saqaa fadda hambadiisina wuxuu siiyey usaamuu nabigu siiyey wa qaala wuxuuna yidhi markaan sidaa yeelay axsantum waad wanaajiseen wa ajmaltum waadna qurxiseen kadaa fasnacu sidaa yeela inta dambana ummadda sidaa yeela oo timir kaga dara oo wax kaga dara falaa nuriidu ma doonaynu haddaan reer bani cabaas nahay takhyiira maa amara bihi rasuul اllah inaan bedello wuxuu nabiguna faray way kaa hoos baxday rimiyi baa tahay aan aqoon lahayn oo amminkan isku kayadirhay annaga iyo tolka iyo ayb waxaa kugu fil inaad tidaado hawshaan ma dhaxalba xageed ka keenteen su-aal ma weydiiyo maxay tahay mabakhiiliba idinkiis mise tabardarra ida hayso gacan waad gacan mt waa idiin qaaraanaa oo carab baa idiin dhexgala maxaa meesha keena tay muudhaho maxaa hawshan u samaynaysaa xaalim weeye waa yeelow garanhayaa ma su-aal weydiiyo diineed falaa nuriidu ma doono takyiira maa amara bihi rasuullah riwaayadii marka ibnu khusamiya iyo axmed iyo abu cawaana hakadaa fasnacu kadaa fasnacu baa idiin dhigan hadda muslim asagu hakadaa fasnacu sidaa yeela sidaa wax ku wada amarkaas waxay ka fahmeen reer bin cabaas yeelay waxaa keenaya rawaaxidku uu leeyahay fii khaariji saxiixayn markuu nabigu waraabiya yidhi yu cabaas wuxuu yidhi fadal iyo qum intuu la hadlay iyo ordayoo umulfadal nabiga waxaad oga keentaan caano oga keena nabigu wuxuu may caano ma wuxuu yidhi oga keena biyo malab lagu daray mayuu yidhi kuwanaad isqini mima tasqi bihi الnaas iga waraabi ama isii dadka waxaad siinaysa ma ogolin caanana ii keeni maysid biyo malab lagu darayna ma rabo malabna ma rabo ummadda muslimka waxaad siinaysa siinaysa waa kama way fahmay nabigu inuusan markaa u jeedin wax ka duwan ummadda in la siiyo markuu diiday yay biyaha nebiidka ay siiyeen marka wuxuu uhi ibnu cabbaas inaan doorinno haw nabi nooga tago dhaxala raad nebi maxamed baan haynaa warkaadaan iska eh, raqiiska ah ila dhaaf buu yidhi ayb marka iyaga weligoodbu marka lahaayo ummadda u hayn jiray idan waxaa halkaa ku jirta almabiitu biminan ayaam atashriiq inay waajib tahay lagana tagi karin ninka ka tagana cudurdaarlaan ooga tagana oo maka iska barya ama meel dhaxa iska seexdana uhee dhiig laga rabo maxaa waajib laga tegay cudurdaar la'aan dhiig baa lagu kabaa dhiigga waa laisu khilaafsan yahay neef adhoo la gowracayo iyo may masaakiin la quudinayo dhiig haddii la yidhi neefka aiga u yaraanba ugu munaasabsan qolyaha yidhi waa sunno daliil xoog fiican ma haystaan qolyaha yidhi ruuxu waa khaldamay dembiguna ku dhacay dhiiggan lagama rabana ra'yu daciif weeye qofkii cudurdaar uu ku yimid xanuun baa kugu yimid siqayaat ulxaaj baad mas ka tahay sida reer bel cabaasoo kale maalan xoolaad raacdaa ood foofisa ood soo dheeraanta oo ma iman karti mina ma iman karti habeenihi ayaamu tashriiqa cudurdaar sharciga ruuxi leh asagu wuxuu la xugum yahay cabaas ibn cabdilmuطalib buu la xugum yahay laakiin waa masale khilaafiya bayna asalaf wاlkhalaf ma cabaas bay khaas ku tahay waa khasaa'isu alcabaasiyiin mise waa la wadaagaa licumuum اlcila cabaas dhibkiisa oo kale ruux haysto maalan qolyaha xujaajta u adeegoo kale ee say hawsha u wadaan kanfiiso u dhammee kan waxuu hagaaji mid ka soo qaad isbitaal xanuunsanayo yaa laysku habee yaa gabalka ugu dhacaya soo orday waaga barya isagoon weli aan gaadhin mina aan tegin ma cabaas buu la xugum noqonaya waa masaa'il laysku niman camimay baa jira oo cumuumulcilla fiiriyey nimanna waxay dhaheen yaan dhaafinin labadaa soo aroortay cabaasoo waraabinaya ummadda iyo ciddii la halmaasho isagao wakiilka ah, iyo qolyaha xoolaha raaca oo geela foofiya soo dheelmay aan ka soo gaari karin mina aan iman karin nimanna halkaasay istaageen idan waxaad moodaa in tacmiimka laga dhigo in tacmiimka lagu daayo cilada haddaan wax diida la arag cilada la maro baabu ma saddexa beri ya sheekhaygu ha ha ninkaan tacajulayna hadde ninkaan tacajulayna saddexdaasa laga raba baabu fi الsadaqati biluxuumi اlhadyi wa juluudiha wa jalaaliha xubaabi waxay idinku aqoonin weeye fi sadaqati biluxumi اlhadi in la sadaqaysto hadiga hilibkiisi la sadaqaysan karo xooleh aad gowracdeen maalinka tobnaad gowracaysaan markaad qaariniinta tihiin ama mutamaticiinta aad tihiin ama aad u soo kaxayseenba hadyi bayt illahi alxaraam usoo kaxayseenba in wax laga sadaqaysan karo iyo wa juluudiha harkaheeda iyo saanteeda iyo ayadna la sadaqaysan karo iyo wa jilaaliha heeryadeedii jilaalku waa busti ama go oo quruxsan oo geela hadiga dusha laga saaro oo lagu soo dado jirida iyo qoraxda iyo milicda iyo waxaaso dhan lagaga celiyo meeshaad ka soo xarmatay geela ka soo kacayso yaad kor ka soo saaraysaa maro weynoo teendho oo kale ama busto weyn oo kale oo quruxsan haddii la doono meesha ku aadan baa laga dulel marada weyn say oo kala dhacda ritiga ama neefka geela xaggana iso oga dhicin maanto dhan buu saaraan habeenkii marka la gaari aggan la guuraynayo ee laga boqo dharka iyo maryihii inuu geedku la haro waa laga dejin waa laga qaadi waagu markuu baryo hadee wax la arkahayana waa lagu celin makaad la soo geli geela hadiyo uu ku raaci uu kula socon carafuu kula aadi musdalifu kula iman intaana waad ku wadi waxaa laga dejinayaa maalinka la gowracayo ah yowmu naxar xataa yabluqa alhadyu maxilla qadiyaddii baa laga hadlaya marka xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu khaym abu khayama zuhayr bnu cawaat aljucfi can cabdilkariim yacni ibna malik aljazari can mujaahid bni jabr almaki can cabdiraxman abi leyl alansaari alkuufi can caliy min kibaari taabicin cabdiraxmaan can caliyin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabigaas amaranii rasuul اllah rasuulki ilaahi baa ifaray sal اllahu alayh ali wasalam an aquuma inaan u istaago calaa budnihi geeliisii geelii hadyiga ahaa inaan ka shaqeeyo anigu raaco oon ilaaliyo oon keeno oon wado yuu ifaray geela badankii nabiga madiine kala yimid qaybna waxaa kala yimid cali baa yaman kala yimid boqol halaad bay isla ahaayeen waa soo maray lixdan iyo saddex halaadna nabiga gowracay calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo saddexaad nin soomaaliya ma gowrici karaa ya toban neef adhi ma gowrici kartaan geel iska badaay toban neef adhi ah tabarxumadiin ana aquum lixdan iyo saddex nabigaa gowra calayhi salaatu wasalaam waana tiradu ku dhintay suubuna calayhi salaatu wasalaam waa intuu ku geeriyoodo nabigu soddon iyo toddobana waxaa gowracay ali ali baa gowracay <clears throat> waan atasadqa inaan sadaqaysto nabigu faray bilaxmiha ah, hilibkeeda aan sadaqaysto cala almasaakiin wa juluudihaa saanteedii iyo maqaarkeedii iyo wa ajillatihaa heeriyadeedii alajilla jamcu jullin waana kisaa yuطraxu calaa dahri اlbaciir waa maro weyn bustayaasheedii dharkeeda wey heerye ma ah waa busta jilicsan bustaan somayd arag laga hoosmariya qobtalka iyo heeryada karbaashkaad dhihi yar jilicsanaa suu neefku u bixin kabaalladu iyo xarguna u qaban iyo iyo kaas wey oo jilicsan oo quruxsan hadda waa kala qoorin waagii dambe markay neefkii la gowraco dharkaa quruxsan quraysh iyo muslimiintu kacbaday huwin jireen kacbadaa la saari jiray waagii dambe kacbada dhar gooni ah loo sameeyey marka waxay salafku samayn jireen way isdaqaysan jireen masaakiinta lagu sadaqaysan bustayaal bay ka dhigan gogol bay ka dhigan guryay ka dhisani nin walba hadda hawshiis me la dhigi maayo wuxuu ka nabigu afaray wa ajilatiha heeryadeedii ama eh, dharkeedii jamcu jullin waa idiin sheegay wa anlaa acطiya inaanan siinin buu nabigu ifaray aljazaara kawaanlaha minha min luxuumi اlibil ninka geela gowracahaya ee shaqaaleha shaqaynaya cafwan jazaarka hadda nabiga gowracay heryada ka bixinaya cafwan saanta iyo hilibka xubnihiisa kala jarjarahaya inaanan siinin ninka qalahaya aanan siinin e hilib ma siin kartid ayb qaana wuxuu naxnu nucطiihi min cindina almucaawada baa meesha ka soo booday ninkiibaa saanti ka bixiyey neefkii hilibkii buu kala jarjaray si fiican buu u qalay aduguna waad biraysay kadibna waax baad siisay hilib baad siisay macnahedu waa maxay shaqadii adii qabatay baan kaaga gadanaya hilibka beec baa meesha soo gelaya hadigaadaood iibisay qayb ka mid aad iibisay kuna iibsatay shaqa laguu qabtay baa meesha ka soo bixi walbaycu washira waa mamnuucun fi اlhadyi wاladaaxi lama ogolo waxaad ilaahay soo hadiyeysa wey rabbi baad siisay qaybna waa iibsay iskeeni rabbi baan u hadiyo rabbi baan siiyey qaybna waan iibsanaya lama ogolo naxnu nucطiihi annagaa ka siinayna min cindina jeebkayguna ninkan neefka qalay iyo hilibka waaxawaaxeeyey jarjaray saantii neefka ka bixiyey si fiican u habeeye annagaa kharashkiisa siinayna mushqaayadiis annagaa siina jeebka annaga hilibkan waa gooni xadana abubakr bn abi shaybata wcamr الnaaqid wزu bn xarbin qaaluu xadaana bn cuyaynata can cabdاlkariim aljazri bada اsnaadi milah cabdkrim اjazri an mujaahid an cabdiraman abi leyl ansari an cali waad marteenad marka ibnu cuyayna meesha ku soo kordho oo mutaabiceeye yuu mutaabiceey abu khayama soo ma abu khayam milahu buu ibnu cuyana sheegay xadiidki xadiid lamid xadaana isxaq bn ibrahim ahbarna sufyan bnu cuyaynata wa qaala isxaq bn ibrahim wuxuu yidhi ahbarna mucaad bnu hishaam qaala ahbarna abi aabihi waa hishaam bn cabdillahi dastawaa'i kilaahuma sufyaan iyo hishaam can ibni abi najiix cabdulahi bn abi najiix cabdulahi bn yasaar almaki can mujaahid bni jabrin can abi leyla idan cabdilmalik aljazani hada mutaabiciy abi najiix can abi leyla can cali radi allahu tacaala canhu can الnabiy sal l slm walaysa fii xadiiihima xadiii man xadiii hishaam wa sufyaan bn cuyayna kuma jiro ajru ljaaziri ninkii neefka qalahayay mushkaayadiisaoo ah naxnu nucqihi min indina nabiga wuxuu i faray inaan geeliisa ilaaliyo raaco habeeyo hilibki sadaqaysto hargaheedii saanteedii sadaqaysto dharkiina aan bixiyo wuxuuna i faray ninka neefka qalahaya habaynaya inaan waxba hilibka ka siinin intaasuu ku gaabsaday kuma darin naxnu nucqiihi min min cindina aljaazir waa ninka neefka qalahaya waa jaazirku wاljazru luqatan alqaطcu googoynta aan wax la jaraa la yidhahdo garanaysaa وxadثnي محمد xاtم بن البغدادي قال ومحمد بن مرزوق الباhلي وcبد بن حمayd الكسي قال cبد وxuu hi أخبرنا وقال آخران xadثna حمد بكر البرساني أخبرني جurayج عبدالملك بن عبدالعزيز أخبرني xسن بن مسلم بن يناq المكي أن مجاهد بن جبر xسن بن يناq ba wxuu mutaaبcaynaya ninkii la odhan jiray ibn abi najiix iyo cabdilkariim aljazari kulluhum can mujaahid ibni jabr waa inaga soo maray ahbara wuxuu u sheegay mujaahid ninka xasan la yidhaahdo ana cabdiraxman bin abi leyl alansaari ataabici aljaliil ahbaro inuu u sheegay ana cali bn abi aalib ahbarahu wuxuu u sheegay wadaadkiisii mujaahid ahaa ana abi aalib ahbarahu ana nabi sal slam amarahu wuxuu nabigu faray ba asagoo u sheegay ardagiisa calina ala budnihi geeli gowrac ahaa budniga waxaa la yidhahda geela hadiga ah ee laga soo kaxeeyo meeshaad ka soo xarmatay haddaad maka ka gadato jazuur baa la yidhahdaa waa geel ogow labadu waa hadi midna kor kala timid iyo meeshaad ka soo xidhatay xajka iyo cumrada baad kala timid oo budun baa la yidhahdaa ama badanaa la yidhaahdaa jamciisuna budni baa la yidhahdaa midna markaad ka iibsatay sayladeedo waxaad la aaday carafaad la aaday halkaa minaad la aaday kaa jazuur baa la yidhahdaa waa laba neef oo ku kala bedelan xaaladda keliya iyo goobta laakiin fi lua jazuur geeloo dhan baa laska yidhahda weliba geela burburanee loogu talagalay in laisku baantoo kale baa laska yidhaahdaa laakiin hadda loo kala saaray marka manaasigta la marayo wa amara wuxuu amra an yaqsima inuu qaybsho budnahu ay lama budnihi geeliisa hilibkiisa kullaha dhammaanteed u qaybiyo waa inagu soo maray inuu nabigu faray xadiidka jaabira dheeraa neef walba boqolkaa halaad mid walba cad in laga soo qaado digsi weyn lagu wada kariyo maraqa nabigu ka cabay hilibkana wuu ka cunay hadihi sunna laakiin hadda mar boqol halaadoo kiiba cad laga qaaday waba kabaada cunin hilibkiintis kale waa qaybi an yaqsima inuu qeeya budnahu ay luxuumaha hilibkeedii iyo wajuluudaha saanteedii iyo iyo wajilaalaha dharkeedii iyo heeryadeedii xaggee lagu qaybinhayaa fi اlmasaakiin waciid bn khusaymata cala اmasaakiin fida huna bmanaa l laakiin dhib ma laha masaakiinta lagu bixinaya gudahooda iyo korkooda waa isku mid subaa loo jeeda walaa yucطiya uusan siinin fii jizaaratiha gawraceedi fii jiaaratiha jusaaratiana waa la ariyaa jiaara nima waxay fiiriyeen wixii mushqaayad ah iyo ujra ah xagga masaajidta maraysan fucaala lagu keenaa xumaala la yidhaahdaa xumaala ninkiis halkaa wuxuu le walaa yucطii fii jusaaratiha buu akhrinaya ay fii cumaalatiha shaqadaad qabato falkaad samayso gacantaad qaaddo wixii lagaa siiya abaalguud ah ayaa cumarada la yidhaahdaa beerbaad ii fashay galabka markaad joogaan ayr kuu dhiib maxaa layihahdaa iyo mushaarkaadi ujradaadii iyo waaad jornaatigaad maalinkaad shaqaysatay umaalaa la yidhahda cinda alcarab marka jiinka ma la goodi mise waa la hoos dhigi baa laysku haya nimanna waxay yidhahen maye jisaaradu ha la wixii xirafka ahaa masaadirta xirfada ku yimaada maficala lagu keenaa sinaaca iyo tijaaro iyo imaaro iyo maa khiyaaa iyo xiyaaka la yidhahdaa xarafka koood loos dhiga wixii xiraf haaliban marar yar baa laga leexda la kor dhabaa ka wakaalatin wa dalaalatin iyo wixii la halmaala marar yar baa laga leexdaa qiyaaska laga leexdaa aan badnayn ninka marka jizaare yidhina wuxuu fiiriyey waa xirfad shaqu ninkan qabtay shaqadii magaceeda maxaa la yidhahdaa jizaara waa in la yidhaahdo ninna wuxuu fiiriyey wixii laga qaadanaya shaqada oo juzaaruu yidhi khilaafka waa jira laakiin waxaa fiican oo maxfuudoo la xarakeeyaa jizaara waana sida aanay ii dhigan idinka waxda indhiga digmada inta allah walaa yucطiya uusan bixin uusan siinin fii jizaarata gawraceedii la gowraca dartii shay-an minha wax ka mida hilibkii geela aan uusan siinin jazaarkii jazaarkii wax ka mida hilibka lama siin karo adoo oga abaalgudaya falkii iyo shaqaduu qabtay annagaa bixinayna wey وxadثnي محمد xاaتم قال xadث محمد بكر بن رساني أخبرنا بن عبدالملك أخبر عبدالكريم ابن مالك الجزري أن مجاهد بن جبر أخبر أن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري أخبره أن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أخبره ana الnabiya sal slam amarahu fadakara bimilihi yaa sheegay fadakara bimilihi waxaa sheegahaya hadda xadiidka xadiid la mida sheegay ninka la yidhaahdo cabdاlkariim baa soo kordhay cabdاlkariim can mujaahid huna il horaan wuxuu ahaa xasan ibn muslim can mujaahid bukhaari baas xadidka soo saaray bihada sanad wax yar bay kala duwan yihiin baabka miyaan ku dari karaa allah subxana wa tacala aclam